بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaanu fadhinaa casharkii sideedaad wuxuu ku saabsan yahay aqsaamta marfuucaadka qaala almualifu raximah اllah baabu marfuucaat lasmaa baabu marfuucaati alasmaa baabu marfuucaati alasmaa wuxuu u baab yahay asmaada kuwooda marfuucaadka ah kuwooda la rafciyo almarfuucaatu sabcatun وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل Eh, waxaanu kasoo baxnay oo musanifku ilaahay raxmadee eh, inoo dambeeyey casharkeena u dambeeyey ficilka ee eh, uu qaybiyey saddex qaybood marka laga eego xagga waqtiga ku tusay maadi iyo mudaaric iyo amar maadi iyo amar iyo mudaaric marka laga eego xukunkiisana waa mucrab iyo mabni ficilka maadi fatxu ku binaysan yahay amarkuna sukuunba ku binaysan yahay mudaaricuna waa mucrab weligiina waa marfuuc ilaa uu naasib galo ama jaasim galo ama hadduu naasib galo ama jaasim galaahi waa la nasbin ama waa la jasmin nawaasibta ficilka mudaarice nasbisaahi waa toban an iyo lan idan iyo key laamu key laamuljuxuud xataa waljawaabu bilfaa'i walwaw aw halka ay jawaasimta ficilka mudaaric jasmiyaana ay ka yihiin sideed iyo toban jaasim oo ah lam يلما ألم ألما ولا من الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة ilaa haddii lagu daro sagaaliyo toban ayay noqonayaan jawaasimtaasi ficilka mudaaric hadday horey ka galaan way jasmiyaan marka halkaa markuu ka baxay musanifku raximaullah tacaala hadda wuxuu gelayaa ismiga ayuu wuxuu u qaybiyey saddex qaybood ismigii wuxuu u qaybiyey marfuucun wa mansuubun wa makfuud mid la rafciyo mid la nasbinayo iyo mid la khafdinayo mid la nasrafcinayo iyo mid la nasbinayo iyo mid la khafdinayo saddexaasuu qaybiyey marfuucu kusoo horeynayaa asmaada la rafciyo kuwa la nasbiyo ku xijinayaa kuwa la khafdiyo u dambeysiinaya kitaabkan waa dhamaynaya waxaanu nali musanifku raxma ullah intaa hore markuu kasoo baxay halkan wuxuu ka gelayaa ama halkan wuxuu ka gelayaa ismiga qaybihiisa wuxuuna u qeybiya saddex qaybood marfuucun wa mansuubun wa makfuud marfuucaat lasmaa buu soo hormariyey asmaada la rafciyo mansuubaat lasmaa buu ku xijinayaa marfuudaat lasmaa yuu ku xijinaya saad ujeedaa naxwadoo dhan waxay ku dhisan tahay baabu macrifati calaamaat alciraab iyadaad kusoo baratay icraab iyo qaybaheeda iyo calaamadaheeda saddexdaas waa muhim icraabta qayb icraabka tacriifkiisa qaybihiisa iyo calaamadihiisa saddexdaa unbay hadda inoogu dul dhismayaan arrimahan soo socda marka waxaan leenahay casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay asmaada kuwooda la rafciyo asmaadu waa saddex qaybood kuwa la rafciyo kuwa la nasbiyo iyo kuwa la khafdiyo asmaadu waa saddex qaybood asmaa la rafciyo iyo asmaa la nasbiyo iyo kuwa la khafdiyo wuxuu soo bilaabaya ugu horeysiiyo kuwa la rafciyo wuxuuna ku xijin doonaa kuwa la nasbiyo wuxuuna ugu dambeysiin doonaa kuwa la khafdiyo baabu marfuucaati alasmaa asmaada la rafciyo ayuu baab yahay almarfuucaatu sabcatun waa toddobo toddobada waa xifdigaysaa sideedaba naxwadu waxayse ka maarmin xifdiga gebigeeduba waa tacriif iyo taqsiim waa lagu tacriifinaya waa lagu kala qaybinaya marka waa inaad tacriifkiina xifdidaa qeybtiina xifdidaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hadda asmaada la rafciyaay waa toddoba kuyi wuu kuu tili toddobadoodaa qabanaysa markaasu wuxuu kugu keenayaa mid mid mid kasta waa ku baraya marka hore toddobadooda isku dhanbu ku siinayaa si au xifdidid markaa xifdidid buu mid mid kugu keenaya mid kasta kuu tacriifinaya wuxuu ku barayaa intuu u qaybsamo ku barayaa wahaakada waa kasii soconaysa arinku aad buu fududiye arrinku aad buu fududiye rufuucaatu asmaabuu hadda ku siinaya waa toddobo toddobadoodaa tirso kow laba saddex afar shan iga tirso xabad xabad hoo hoo hoo markaa xabad u qaadati wuxuu kugu xijinaya toddobadoodii mid kasta inuu ku baro inta uu qaybsamo ku siiyo iyo tacriifkiisa sabcatun wey alfaacil kii wax sameeyey almafcuul aladii lam yusama faaciluh waa labo almubtada saddex khabaruhu khabarulmubtadac baa la yirahda khabarkiisii ismu kaana waa khawaatiha kaana iyo walaalaheed magacooda ismigooda iyagoo magacay leeyihin ma lakin ismiga wax laga yelha qaataan khabaru ina waa khawaatiha ataabicu lilmarfuuc todoba wey toddobadaa wey alfaacilu walmafcuulu aladii lam yusama faaciluhu walmubtadau wa khabaruhu ismu kaana waa khawaatiha khabaru ina waa khawaatiha wataabicu lilmarfuuc todobadaa wey alfaacilu wاlmafcuulu aladii lam yusama faacilu wاlmubtadau wa khabaruhu wasmuka ana wakhawatiha khabaru ina wakhawatiha wataabicu lilmarfuuc todobadaa todobada ayaa waxaa la yidhaahdaa marfuucaat alasmaa marfuucaat alasmaa asmaada kuwooda la rafciyo waa todobada alfaacilu wاlmafcuul اladii lam yusama faaciluh wاlmubtadau wa khabaruhu wasmu kaana wa akhawaatiha khabaru ina wa akhawaatiha wataabicu lilmarfuuc mid kasta waxaa laga wada uu kuu keeni kara doonaaye adigu hadda keliya toddobadooda iyo xifdi toddobada xifdi ku celceli hadba qof ii dhegeysa dheh xifdi si gaara ataabicu lilmarfuuc mid la rafciyey midkii raacay ataabicu kii raacay lilmarfuuci mid la rafciyeybu raaca waa afar tawaabicdu waa afar kuwa wax raaca waa afar annactu walcadfu waltawkiidu walbadel iyagana iyo xifd mid mid buu kugu keeni doonaa afartaas maxay yihiin waa annactu walcadfu waltawkiidu walbadel annactu walcadfu waltawkiidu walbadel saawi ahi marka marfuucaat alasmaa waa toddobada alfaacil wlmafcuul aladi lam yusama faaciluhu wlmubtadau wakhabaruhu ismu kaana wakhawaatiha wakhabaru ina wakhawaatiha wataabicu lilmarfuuc afara annactu walcadfu wtawkiidu walbadel horaan uga soconay horaan uga soconayaa markaasu wuxuu usoo mid mid buu usoo qabanaya toddobadii wuxuu nagu soo hormarinaya kan ugu horeeya oo ah alfaacil baabu alfaacil alfaacilu alfaacil waa kii wax sameeyey waxbaa la cunay kii cunay waxbaa la cabay kii cabay waxbaa la garaacay kii garaacay waxbaa istaag baa la sameeyey kii sameeyey waa la fariistay kii fariistay kaasaa wax lay alfaacil hadda markaa tidhaahdi jaaa zaydun yaa yimid yaa imaatanka yaa sameeyey dee zayd baa sameeyey zayd marka waa faacil qaama bakrun bakr baa istaagay yaa sameeyey istaag bakr baa bakr waa faacil faacilka lagu sheegay kaa wey mar ficilkan meesha yaalla ciddii samaysay ya kharajat hindun hindaa baxday yaa baxay hindo hindo idan faacil wey faacil marka wax yani eh, bala ah u malayn alfaacilu huwa alismu ismu weeye almarfuucu la rafcinayo almadkuuru la sheegay qablahu hortiisa ficluhu ficilkii ka dhacay ficilkuu sameeyey faacil waa alsmu waa ismi almarfuucu la rafcinayo almadkuuru la sheegay qablahu hortiisa ficluhu ficilkii isaga ka dhacay faacil waa ismi bimacnaa ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo faacil waa ismi muxuu ku saarayaa ficilna ficil faacil ma noqdo xarafna faacil ma noqdo ficil maadi baa maalan kuu yimid daraba waa faacil haddaad tiraahdid inta naxwada taqaanaa way kuga qoslaysaa waa ismi xarafna maa ficilna maa saaw faacil waa ismi iska ilaali waa muhim waa macluumaad muhiima waa faa'iide muhiim ah waxa faacil noqdaahi waa ismi ficil haddaad icraabaysa wax kale ku sheeg laakiin faacilha ha odhan sumaba noqdee waxaan ku dhex jirnoo dhanna waa wada asmaade oo de asmaade baan noo qaybin marfuucaad iyo mansuubaad iyo makfuubaad marka waa alismi ismi wey almarfuucu waa la rafcinaya waa muhim qodobkanna waa muhim alla qodobkaana muhimsanaa faacil weligi waa marfuuc bimacnaa wax nasbisan haddaa aragtid ama khafdisan faacil maaha marka hore baa garanaysaaba sababto faacil lamana nasbiyo lamana khafdiyo waa la rafciya ha ha faacil waa inuu rafcisan yahy waa inuu godan yahay ama alif ku rafcisan yahay ama waaw ku rafcisan yahay ama nuun ku rafcisan yahay laakiin wax nasbisan nasbada calaamadaheeda ay ka muuqato oo kordhi ka muuqdo ama alifa ka muuqato ama hoosdhe ka muuqdo ama ya ka muuqdo ma oran karaysid waa faacil ma oran karaysid haddaad tiraahdeedna waa dambaabte dhanka naxwada haa khafdaduna waa la mid faacil waa marfuuc war iska ilaaliya hadhow arda waxaa arki doontaa wax nasbisan darabtu zaydan zaydan icraab baa la oran doona arkaas waa faacil oran doona markaasaan lala yaabi doonaa yaan lagula yaabin marka darabtu zaydan zaydan waaba nasbisan yahy see faaciluu yih ama marartu bicamrin bicamrin camrin waa faacil qaar baa iska oran doona may waa inuu rafcisan yahay markaa faacilleeda o waa ismi almarfuucu la rafcinayo almadkuuru la sheegay qablahu ficlu hortiisa ficilkiisa lagu sheegay macnaheedu waxaa weeye ficilku waa inuu ka horeeyaa faacil ficilkiisa kama soo hormaro macnuhu waxa weeye faacil ma soo hormaro oo qaama zaydun waa inuu waa inuu ficilka horeeya qaama waxaa istaagay zaydun zayd zayd baa faacila waxaa la diidan yahay zaydun qaama zaydun qaama faacil maaha zaydun wax kaluu noqon doona waayo hortiisa ficilkiisu kuma sheegana ficilkiisa gadaashiisa ku sheegan yahay hadduu ficilkiisu gadaashiisa ku sheegan yahay faacil maaha waa inuu ficilkiisu ka horeeyo hortiisa ku sheekan yahay waa wax fudud arin fudud waa ismi faacil yani saddex qodob keliya wey faacil waa ismi ficl iyo xarf midna faacil ma noqdo waa marfuuc mansuub iyo makfuud midna faacil ma noqdo ficilkiisu waa ka horeeya kama dambeeyo saddexda tusaale qaama zaydun qaama zaydun qaama zaydun qaama zaydun kharaja bakrun jaaa almuxamadaani ufils ufils kul ufils zaydun waa faacil qaama zaydun waa faacil sababta waa maay waa ismi waayo asagaa tanwiinsan de zaydun sooma tanwiinsan waa ismi ficli xaraf midna ma laba waa marfuuc de waa asagaa godan damada damadana waa calaamaadka rafi asalkii wey waayo hadduu ama khafdisnaan laha ama nasbisnaan laha dama ma fuushin wax kala fuuli laha saddex hortiisa markaa iclaabaysid markaa iclaabaysid moogta ah, icraabku xaraf xaraf hadda qaamo kale waa soo baran ficil maadi wey ficil maadi fatxa lagu binaya maxaa odhanaysaa qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab zaydun oo kale waagii hore waa ciraabi jirin markaan ciraabayna waxaan odhan jirnay zaydun marfuuc wa calaamatu adama aldaahira calaa aakhirihi liannahu ism mufrad intaasoo maanan haysan keliya keliya keliya bes bes bes hal hal erey baa iiga hormarinaysaa waaba sheegtayba halkaa erey waa maxay faacilun ama faacilu qaama markaa zaydun ciraabaysa maxaa odhanaysa faacilu qaama intii dambe ku dulduli wadadii la marmarka zaydun faacilu qaama inta kale waa maxay marfuucun wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu cala akhiri liannasu mufrid tusaale kale jaa albakraani labadii bakr baa yimid jaa albakraani jaa ficil maadin waa taqaanaa mabniyu cala lfatx ficil maadi fatxa laazima lagu binayaa laa maxala lahu min alcraab icraab shaqa kuma leh jaa ficlu maadin mabniyun cala fatxi laa maxala lahu min alcraab xagga dhig albakraani faacilun faacilu jaaa jaaa faacilkeedii weey marfuuc wa calaamatu rafci niyaabatan can damati liannahu muhana intay hore bes maxaa inagu soo kordhay magaca inaad sheegtid inuu faacil yahay yaa xaba xaba inuu faacil yahay una sheeg faacilu faacilu jaaa faacilu qaama faacilu dahaba marfuuc calaamatu rafciya adamatu alalifu alwaaw hadba kii lagu rafciyo alfaacilu huwa ismu weeye almarfuucu la rafcinaya almadkuuro la sheegay qablahu ficluhu tusaalaha rabtidkeen saa u wada iraab saa u wada iraab hadda day waxaad odhanaysaa maalan intasara almuslimuun muslimiintii baa guulaystay intasara almuslimuuna muslimiintii baa guulaystay intasara waa ficlu maadi mabniyun cala alfatx laa maxalla lahu min icraab almuslimuuna faacilun faacilu intasara cidda intisaartay waa muslimiinta cidda samaysay intisaarka faacilu intasara marfuuc faacil waa la rafciya mansuub ha isku ohan maqfuudna ha isku ohan wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu jimcu lmudakar saalim liannahu jimcu lmudakar isaalim waayahay kharajat ilmuslimaatu muslimaadkii baa soo baxay kharaja ficil maadi wey mabniy cala alfatx laa maxala lahu min jat taadaasina taawtaniis asaakina soo ma taawtaniis asaakina wayna soo madhay calaamaadka ficilka ku jira almuslimaatu faacilu kharaja ilaa iyagaa soo baxay faacilkii wey waaye marfuuc wa calaamatu rafci addamatu aldaahiratu cala akhirihi liannahu jamcu lmuanat isaalim intaa kaliya baabulfaacil alfaacil huwa lismu weeye almarfuucu la rafcinaya almadkuuru la sheegay qablahu hortiisa ficluhu ficilkiisii la sheegay wahuwa calaa qismayna laba qeyboodu weyn daahirin wa mudmar faacil buu kuusoo tacriifiyey muxuu kugu tacriifiyey kugu tacriifiyey waa ismi la rafcinayo oo hortiisa la sheegay ficilkii ka dhacay ficilku sameeye la sheegay laba u kala jebi faacil laba u kala jebi daahir iyo mudmar faacil daahira iyo faacil mudmara waa yahay daahirkaa soo hormareeya faacilkii waa daahir maxaa laga wadaa dhagaha furo dhagaha furo dhagaha furo dhagaha furo dhagaha furo geyse idin dhaafin anoon haynba iy haybin doonaan war daahir hadda iga qabsada faacilkii waa daahir waxaa laga wadaa faacilkani waa daahir waxaa laga wadaa may maqalaysaan faacilkii waa daahir waxaa laga wadaa asmaadii lixda ahayd ee baabu macrifati calaamaati alicraab inagu soo martay mid ka midu noqdaa laga wadaa wax weyn lagama wado waxaa laga wadaa asmaadii lixda ahayd day mawaadicda sideed bay ahaayeen mawaadicdu sideeddaasi labay u qaybsamayeen kuwa afcaal iyo kuwa asmaa ah afcaal xagga dhig ilaa faacil ficil ma noqde ismubu ahay lixdii kaloo asmaada ahayd mid ka mida buu noqday baa laga wadaa faacilkii waa daahir lixdaa asmaada mid ka mida faacilkii noqdaahi waa daahir lixdaasi koobay ahayn alismulmufrad wa jamcu taksiir وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والأسماء الستة والأسماء الخمسة والمثنى الاسم المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع تكسير سدح جمع جمع جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم iyo جمع تكسير سدح weeye saddexda jamac ism mufrad iyo muthana iyo asmaa alkhamsa lix lixdaa mid ka mida buu noqday baa laga wadaa faacilkii waa daahir musanifku raxima allahu tacala lixdiiba waa tusaalay isagoo laba ficil adeegsanaya maadi iyo mudaaric isagoo adeegsanaya musanifku raximah allahu tacaala wuxuu tusaaleeyey lixdiiba isagoo adeegsanaya laba ficil barla maadi barla mudaaric sidaa wuxuu yidhi faaahiru naxwu qowlika qaama zaydun waa is mufrada ficilkuna waa maadi wayaquumu zaydun waa mudaaric ismi mufrada qaama zaydaani muhana wey wayaquumu zaydaani waa muhanihii soo celiyey qaama zayduuna waa jamc mudakr saalim wayaquumu zayduun waa jamcu mudakr saalim saddex qaama rijaalu waa jamcu taksiir wayaquumu rijaalu waa jamcu taksiir waa maxay waa jamcu taksiir wey afar weeye halkaas wa qaamat hindun waa ism mufrada iska raacay taaniidka unbuu gaar ugu soo saaray wa taquumu hindun ism mufrada taaniidka gaar ugu soo saaray wa qaamat waa muthane taaniidku qaar muanafku rabaa ilaa mudakar kuusoo tusaaleeye moogta marka wuu soo kaa dheelitiraya haddana waa muanaf mufrad muanatha awal wuxuu ku tusaaya mufrad mudakar iyo muthane mudakara haddana wuxuu ku tusaalaynayaa mufrad muanatha iyo muthane muanath ah qaamat ilhindaan wa taquumu lhindaanu waayahay waqaamat alhindaatu waa jamca la yidhaahdo jamculmuana asaalim wa taquumu alhindaatu waa jamculmuana asaalim wa qaamat alhunuud waa jamcu tagsiir wa taquumu alhunuud jamcu tagsiir mudakar awal kuusoo tusaaliyay qaamat alrijaalu wayaquumu rijaal qaama arijaalu wayaquumu rijaal haddana wuxuu ku tusaalaynaya jamcu tagsiir muanaf ah ilaa jamcu tagsiir mudakar iyo muanaf baa yeeshaa waa faa'iido alla raba inaa ku baraarugtid jamcu tagsiirku ragga khaaskuma ah muanana waa yeeshaa sida qaamat ilhunuudu waa hindun oo la jamciyey hindayaal wey wa taquumu alhinuudu wa qaama akuuka asmaalkhamsa soo soomaal kii dhimanaawo wa yaquumu akuuka lixdaawo lixdaawo wa qaama ghulaami wa yaquumu ghulaami waa icraabkii oo aan muuqanayn oo la qadaray oo taqdiirka isbedelka soomaalaay haddaa xasuusataan awalka kitaabka waxaynu soo maray markaan icraab tacriifinaynay tagyiiru awaakhir ilkalimi liikhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan aw taqdiiran lafdan waa kuwa hore qaama rijaalu waa lafdan qaama akhuuka waa lafdan waa muuqdaa icraabka wowga qaama qulaami wayaquumu qulaamina waa isagoo meesha ku qadaran tusaalaha dambe qaama qulaami wayaquumu qulaami waa icraabkii la qadarayay la xukumayay waa inoo imaan doonaa wamaa ashbaha dalik idan khulaasadu waxa weeye faacilku laba u kala qaybsamaa daahir iyo mudmar faacilka daahirkahi waa lix waa lixda asmaada ahayd mid ka mid aynu noqo ismi mufrada sida qaama zaydun muthana sida qaama zaydani jamcu dakalo saalim sida qaama zayduna jamcu tagsiir sida qaama rijaalu jamcu lmanat saalim sida qaamat e- e- e- alhindaatu aswal khamsa sida qaama aquuka wayaquumu aquuka isagoo qadarana uu ku tusaaleeyey kuwa way muuqdaan soo maa isagoo meesha lagu qadarayana waa qulaami wayaquumu qulaami qaama qulaami wayaquumu qulaami wamaa ashbaha dalik marka wuxuu yidhi wa huwa calaa qismayni faacilkii waa laba qaybood daahirin faacil daahiray oo mudmarin mid damiira faaahiru naxwu qowlika qaama zaydun markaa icraabisi maxaa ohanaysaa qaama awalba hore soo baratay ficlu maadin mabniya cala fatxi laa maxala lo min icraab zaydun marfuuc baad waagi hore oran jirtay soo ma ka bilaabi jirta hadda faacilu qaama ka bilow faacilu qaama inta kale ku durduri marfuucun biqaama wacalaamatu rfic damatu aahiratu cala aakhirih yaquumu ficlu mudaaric weliba aladii lam tasl ba akhri shay markaad icraabaysa waxaa oranaysaa yaquumu ficlu mudaaric ficil mudaaric waa la rafciya haddaan naasib iyo jaazim gelin marfuucun wa calaamatu rafcihi addamatu aلظaahiratu cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay zaydun faacilu yaquumu marfuucun biyaquumu wacalaamatu rafcihi addamatu aلظaahiratu cala aakhirihi liannahu ismufrad waqaama قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من اعراب الزيدان فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ويقوم الزيدان يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم بليلة ورفع السنية واي الناصب نما قلن جازم نما قلن إلا وحكوص شغاي فعل مضارع ولي ورفع السنية هذا الناصب يجازم قلن مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد لأنه لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء الزيدان فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفعه الضمة وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وقام الزيدون قام فعل ماض مبني على فتح لا محل له من الاعراب الزيدون فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم ويقوم يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر الشيء الزيدون فاعل يقوم فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفع يقوم برفع يسوي وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم وقام الرجال قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الرجال فاعل قام مرفوع مقام وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير ويقوم الرجال يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر الشيء الرجال فاعل يقوم مرفوع يقوم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وقامت هند قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء تاء تأنث مبني على السكون بالغير هذا لا محل له من الاعراب وحرف حرف من الاعراب شقق ملئ هند هند وفاعل كي قام وهي مرفوع بقامة وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وتقوم هند تقوم فعل مضارع وهي intii kale ku darsa indina faacilkii weeye intii kale ku darsa waqaamat hindaani wadadii dhe wataquumu lhindaani sidiio kale dhe waqaamat ilhindaatu alhindaatu waxaad odhanaysaa qaama ficil maadi mabniya cala alfatxi laa maxala lahu min icraab watawtaw taaniisi weeye alhindaatu faacilkii qaamo weeye marfuucin biqaama wacalaamatu rafci adamatu adahiratu calaa akhirihi liannahu jamcu المؤنث السالم وتقوم الهندات سيدي وكلو عراب وقامت الهنود وجمع تكسير وتقوم الهنود وقام أخوك قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أخوك فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه لأنه اسم من الأسماء الخمسة ويقوم يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء أخوك فاعل يقوم مرفوع يقوم وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه هي لأنه اسم من الأسماء الخمسة وقام غلامي ويقوم غلامي سيد الله إعرابي وينو إيمان دونتا كتابك كتاب كان حقا إيان بران دونا تبطأ لو إعرابي يحيال الدا لو إعراب وأيه وما أشبه ذلك وقرتي والمضمر والمضمر الضمير كي 12 لبيه تموت ضميرك waa labiyo toban isaguna isagaaba ku tiriye kaa hor hadduu lixdii asmaada ahaa ahaa mudmar daahirku mudmarkuna waa labiyo toban darabtu darabnaa darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna daraba darabat darabaa darabuu daraban darabat darabaa darabtu darabti darabtuma darabtum darabtuna daraba darabat darabaa darabuu daraban waayo darabat darabtu waan garaacay wey darabna waan garaacnay darabta waad garaacday darabti waad garaacday gabaryahay darabtuma labadiina garaacay darabtum raggiina badan waa garaacday darabtuna dumarkiina badan waad garaaceen daraba wuu garaacay darabat way garaacday daraba way garaaceen labadii maqnaa darabu raggii maqnaabaa garaacay darabna dumarkii badnaabaa garaacay labiyo toban labiyo toban wey maxaa damiir ah waxaa damiir ah ficilka daraba wey bacda wixii ka dambeeyabaa damiir ah darab tu tu'da ah darab darabna naada ah darab ti ti'da ah darab ta ta'da ah darab tuma tumaada ah darab tum tumta ah darab darabtunna tunnada ah daraba meeshuu ku qarsoonya hoos calooshay ku haysataa hoostay gashata darabti iyaduna eh, darabat iyaduna waa lamid hiya waa ku qarsoon way soo bixi doontaa hadda kuma muuqata laakiin marba waxaad arki doontaa iyadoo banaanka iska taalla hadda anigoo ii muuqataa laakiin idinka waxaa laga yaaba inay si sifiican idinkugu darabaa alifta ah darabuu wowda ah darabna nuunka ah labayo masalada koobaad aada ogaanaysid damiir iyo mudmar waa isku mid damiir iyo mudmar waa isku mid kow waa hal maga waa laba magac oo hal shay damiirka masalada labaad ogaanaysid damiirka faacil la noqdaa waa labiyo toban masalada saddexaad aad ogaanaysid damiir waa ismi ficliyo xaraf midna maana waa ismi waayo faacil ma noqdeen hadduu ficil iyo xaraf yahay faacil ma noqdeen ilaa faacil waa ismi masalada afaraad aa ogaanaysid damiir waa mabni afar masala ogaanaysaa baabul mudmar haddaad joogtid halkaan haddaad joogtid afar masala ogaanaysaa kow damiir iyo mudmar waa isku mid waa laba magac oo hal shay uu leeyahay damiirka faacil noqda waa labiyo toban darabtu darabta darabti darabtu darabtu darabna darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna daraba darabat daraba darabu darabna masale labaad ogaatay masalada saddexaad aad ogaanaysa waxa weeye damiir waa ismi ficli xarf midna waayo hadduusan ismi ahayn uu ficil yahay ama uu xarf yahay dee faacil ba noqdeen midka afaraad ogaanaysa damiir waa mabni afartaa qodob laabta ka ogow afartaa qodob laabta ka ogow mudmar iyo damiir waa isku mid faacil markuu noqonayo waa labiyo toban waa labiyo tobankaa soo xifdi damiir iyo mudmar kaa doonta dheh waa ismi waana mabni maxalkaa laga dhigaa icraab maxalkaa laga dhigaa faacilkii uu ka noqonay sidaa arkaysa hadda darabtu weligeed waa darabtu darabtu darabtu darabtu qataltu akaltu ficilku weligaa bedel tu weey isbedel mayso iyada intaa waxaa kuu dheer qodob shanaad ku noqon doona qaabka loo icraabayo mid iyo labaan kaga ciraabaya inta kale uga qiyaasa waa isku wada icraab xarafka e, ama damiirka xarafka ugu dambeeya damiirka xarakada saaran baa lagu bineeya darabtu markaad icraabayso xoreysaa darab ficilun wa faacilun ficiliyo faacilu xadul darab ficilku wuxuu ku egyahay darab mamnuuc cala sukun laa maxala lahu min wataau darabtu sooma attaau damiirun mutasilun mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacil darabtu ficlu waa faacil xadulficli ficilka xadkiisu soo xuduud ma kale ale wax kasta xuduudda soomaaliya iyo udhexaysa ma maqasheen jibuuti ama kenya ama etoobiya xadku waa xadka udhexeeya waa xagee xadulficli darab xadkaasuu leey leeyi mabniyu cala sukun laa maxala lahu micraab wattaau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacil وضربنا ضرب فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من والنا ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وضربت تاء والله ضرب فعل ماضي ضرب ضرب تاء فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون لا محل له من الاعراب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل قرأ حبد حبد وقرأ او ما ركتي سو hal xaba haddaa xifdida keliya xarakada unbaa isbedelaysa inta kaleo dhan waa iskala socda maxay ku kala duwan yihiin mabniyon midbaa mabniyo cala dama ah midmaa mabniyo cala sukuun ah midmaa mabniyo cala alfatxi ah midmaa mabniyo cala alkasri ah wa darabti darab ficlu maadin darabti ficlu wa faacil axadulficli darab mabniyo cala sukuun laa maxala lahu min icraab wataau damiiru muttasil mabniya cala alkasri fi maxali rafcin faacil tewatel maanta darabtuna darabtum darabtuna aduguba caqli baad leedahay uga qiyaas anigu hadda waxaan iraabaya daraba iyo darabu iyo darabnaan icraabaya day daraba ficil waa faacil xadul ficil daraba mabniy cala fatx la maxal licraab walaliif damiir muttasil mabniy cala sukun fi maxali rafcin faacil wadarabu ficil waa faacil xadul ficil darabu mabniy cala dam la maxal lahu icraab walwaaw damiir muttasil mabniy cala sukun fi maxali rafcin faacil wadarabna darab ficlu wa faacil xadu lficli darab mabniyu cala sukun laa maxala lilmicraab ونون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ساس إعراب قال والمضمر اثنا عشر مضمر واللبي طبعا نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن انت ويه halkaas inaan ku ekaysano ayay iila eg tahay casharka danbaan kasii anbaqaadna wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirullah